wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa sabti taariikhdu waxa ay ku beegantahay tahay afarta bisha kooiyo tobanaad sannadda labada kun barnaamijka falaqaynta waxaan ku eegi doonaa khasaare xoogan oo ka dhashay daadad ku rogmaday qaybo badan oo ka mid a ah gobolka gedo iyadoo dad ay ku dhinteen khasaare xoogan oo hantiyadeedna uu ka dhashay weli isku socodka dadka ayaa go-an magaalooyinka qaar dadka ayaana ka cabanaya xaalado daran oo ay ku kalifeen amaba ay u geysteen daadadkii ku rogmaday magaalooyinka inta badan gobolka gedo barnaamijkeena ayaan ku eegi doonaa qodobkaa saaxiibayaal

wajig markhaati marbay ahayd adduunyadu mugdi lagu hallaabo mahadhooyin dadku dadku ayda magansado bay ahayd adduunyadu magtu lagu hallaabo mahadhooyin badano dadku ayuuda magansate ka miroodkii qarni waliba si uma codba meel islaaga guud ka tashadee miroodkii qarni waliba siduu maaha casri waliba mare codba meel islaaga guud dunidii malaasnay maskax lagu furfuraayo muruq inuu ku sahantago waxaa bara mushkilaadaha masiibadu adduunyada iyada ah, u macallinaa umacalina waa hagaag saaxiibayaal markii la subax wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegno gobolka bedo gedo inta badan waxaa ka jira daadad xoogan oo ku rogmaday magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi khasaare xoogan ayaana ka dhashay roobab ka da-ay halkaasi ayaana waxa ay daadadkii ku sababeen dadka in ay qaadaan qaarkood oo ay ku geeriyoodaan Degmada Ceelwaaq waxaa ku geeriyooday ilaa iyo afar ruux oo shacab ah inta la xaqiijiyay kadib daadadku rogmaday halkaasi sidoo kale waxay go'doomiyeen deegaano iyo degmooyin badan oo gobolka ka tirsan daadadka iyo fatahadaha webiyada ayaa waxa ay khasaare xoogan u geystaan inta badan degmooyinka gobolka Gedo iyadoo oo khasaarahaasi uu u bato inta badan khasaarahantiyadeed balse daadadka haatan ay sababeen roobabka ka da gobolka gado ayaa waxa ay geysteen khasaare nafeed sidoo kale waxaa jira sicir barar xogan oo ka dhashay kadib eh, webiga amaba aan iraahdii roobka oo ku fatahay xaafadaha iyo magaalada garbaharey oo maciishadii ay cirka isku sii shariirtay kadib markii waa roobku amaba daadadku ay saameeyeen guryihii iyo dukaamadii magaalada Garbaharey sidoo kale waxaa kala xirmay gaadiidkii soo geli jiray magaalada Garbaharey iyadoo wax gaadiid ah aysan galaynin oo ay go'day boondadii degmada Garbaharey ee gobolka Gedo mid ka mid ah dhalinyarada ayaan wax ka weydiinay waxaana uu waramay waryaheena Farxaan maxamed Xuseen xaalka gobolka Gedo gaar ahaan degmada Garbaharey salaamayaa dhammaan shaqaalaha sharafta le u taaqaanin maalin inay xogta ka gudbiyaan dadka walaalaha oo meelaha ku dhibaataysan intaas kadib garbaareyji waa degan yahay alxamdulilah ilaah baa maanta iskale oo nabad baa taalo marka laga soo tago roob baa maalmahan jiray muddo dhowr beri ah hadda xilligan aan kula hadlayo saaxan hadda waa ugu daaya oo guriga koranaya marka sidaas ay tahay waxaa kacay marka maciishadii beledka beledka muddo laga bishi ayaa u dhimaysay intaree soo gala bisha sideedaad aakharkeeda ayaa u dhimaysay intareyaashii kale oo kusoo aadanaan ay ku xayar yihiin luuq iyo baydho ay ku tuuran yihiin marka waxaa kacday maciishada ayaa sara kacday subaxan saaka oo kula hadlayo maciishada loorka sokorta ayaa maraya konton laba dollar loorka burka ayaa maray afartan iyo afar bariiska ayaa loorkiis maraya afartan iyo afar isdaclaha saliid sadaxlaha waxay lix dollar halka sideed toban la uu saaka sideed toban imisaal iibin gabadkii hore intaasan go galan magaalada intuu roobka gelin ciishada tusaalahaan istaclaha saliida afar doori bar buu joogay halka sokorta konton laba ay tagtay uu joogay afartan laba loorka uu joogay haye shacabka ku dhaqan magaalada maxay dareemayaan shacabka ku dhaqan waxay dareemayaan ciishada aad u kacday waana u muuqata qofkii waxayay markuu adkeeyo oo goobta midabkeeda waa afartan iyo kontan laba loof saaka leeyahay ummadana way u muuqataa inaan waxba inay horsii socoto mooy hoosta u dhaceyn sababtoo ah garoonku waa harin wax diyaarad ma soo degaynin waxay tarawa soo galeen magaalada male muddo saddex beri afar beri wax jid gaari ka baxay ama dalaxaw ama baardheer ama ceelwa ama buur umuuna bixin marka waad garan kartaa wixii yar korsul yeelay saddex bilo haddii hadda bishaan lagu aadan dhamaadkeeda intaan saa sii aado xaqeydaya wax meel xita iibkastaa noqdeen wax yeela qaal maahan in la wayn doonaa dareemaya qaabka u socoto mudasdhex berina waxaa jiro xaafada magaalada kamid xaafada warsan xaafada eh, haracad xaafada xanshuweer xaafada aana soo gudbin baa jira biyaha webiga goosha ay xertay oo dhan kale ka jiro eh, buundasa hore kugu sheegnay waa go tahay eh, weli waa wax ka qabtayna ma jiraan marka okorsoonbaa lagu jira marka maciishada masaa ku daran dadka xoogsadaa saaka maciishada ka cadaadayaan maamulka degmada ma kala hadasheen dhibaatada aad wajahaysaan waa kala hadalnay way ka warqabaan hade waa eh, laba qaawar isma qaadi xaalada maraysaa wax hadda ma jirin eh, kor ka yimaada ma jirin marka sa arkaysa maalma gudoomiyaha eh, cusub cimaa cadowkaas uu ka hadlayay oo wuxuu dadka la qaybsanaya wuxuu dhex taagan yahay booshi gowga saaka subaxa maraan ku galay dadka turub ka mid yahay laakiin waxba lama qaban karo waxa wey waa wax hadda mucaawiya mahayad oo socotana ma jiraan marka dadkan waa dad aad gurmud ugu baahan wey insha alla ilahi isku kadhan bay noqon doonta hadii aan lidmo marka waa wax lagu saaka ma jiraan qaabka umuuqato haddii wadooyinkii soo galay magaalada ay xiran yihiin oo roobabka halkaasi ka daaya ay xireen maxaa garoonka loo furlaayahay si dadka ay u helaan adeegyadii ay u baahnaayeen eh, insha alla hadii alidma wahdo nin baa yar socday eh, dadba ayaanta hor yar xiray dadkiina eh, hadda waa garawsadeen in la furo way garawsadeen marka inuu gacmaha laisqabsado meesha garoonka la dhex tago oo saas ugu warbixin bay noqonaysaa insha alla hadda waa hadalkay socda hadii alidmo marka insha alla danbaasaas loo furi marba hadday tana xirantahay taas hadal bal insha alla waa laakiin ilaa iyo hadda cid ku dhaqaaqda ma laha inay furto garoonka nin way jiraan odayaal iskaashaday oo magaalada oo garaadada odayaal baxdaa kacay una tagay maamulada lana hadlay marka insha allah dhaqaaqun baa dhiman laakiin walaalkiis waa socdaa insha alla meelo fiican buu maraya magaalada waxaa la sheegayaa in shacabka xaafadaha ku dhaqan qaarkood ay ku sugan yihiin xaalad halisa maadaama muddo toddobaad ah buundadii ay iskaga kala gudbi jireen ay go in togii weynaa ee magaaladan dhex marayana biyo ay dhex fadhiyaan marka xaalada dadkaasi ka waran may xaaladaas aad bay u casiran tahay macaluusho xaafado daris oo taleefonka gacantan kula hadla waxay ii sheegayeen ilmo shumuhayo oo ama qandha ku arkeen marka roobka intuu da-ay waxaa soo batay qandhada hergabko marka aad bay macaluusha u daran hadii qofka markuu qandha hadina hergabku ku dhaca hergab alool bel qofku haduu haysanin dambe usii nuglaanaya marka aad bay uga cabsanta xaaladooda marka waa laga warqaba waa la ogyahay insha alla ilahi baana in la furi doono insha allah maxaa dalbanaysaan marka waxaan dhammaan dalka soo joogaan hay-adaha maamulka jubbaland oon haddii nalagu sheego ka tirsannahay waxaan leenahay wax ilaas ilaalo ka dhan meeshay wax mareen waa arkaysaan gobolka gedo sida luuq baardheer oo ceel waaqo bir shalay gabdhahay ku dhamaadeen gabaarey wax ka dhacayo marka waxaan leenahay deerta kolley nusqaa wey nimcada kastoo nusqaa way wixii nusqaana ilaahay baan leenahay inuu alla naga wareejiyo alla naga naga yareeyo baa nusqaanta wixii kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a ah dhalinyarada degmada garbaharey ee gobolka gedo waxaa u warramayay waryaheena farxaan maxamed xuseen waxaana ka taagan xaalad halis ah halkaas iyadoo rababka ay go-doomiyeen guud ahaan degmada garbaharey sidoo kalena maciishadu ay cirka isku sii shareertay kadib markii ay go-day buundadii halkaasi ay isticmaalayeen gaadiidka iyadoo wax gaadiid ah aysan gelin saacadii lasoo dhaafay dhinaca kalena degmada ceelwaaq oo ay ku geeriyoodeen dad shacab ah oo ilaa afar ruux la sheegay inay gaarayaan ayaan waxaan xiriiro la sameynay maamulka si aan wax uga weydiina xaalka guud ee degmada ceelwaaq ee gobolka gedo oo saacadii lasoo dhaafay ka da-een roogabab mahiigaan ah hagaag saaxiibayaal barnaamijka falanqeynta wararka ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona oo idinkaga imaanaya qeybihii ugu dambeeya barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay waryaara kalamaanay waxaa la yidhi duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye caryaan daadku kula tegin war bashiir dheeroo heesayba wuxuu yidhi dimuqraadiyad quruxdeed deni baa yaqaano dadaalkeed sameeyeye doorashada habboonoy codka bixin dadweynuhu maxay uga dalfinayaan maxaa loo duleedii talada maa u daayaan war axmed dheerow bashiir haddaay weliba leeday durdurkii marko uu guray daaqsantii saansaday dabayluhu ku qaaday dib u noqo haddaad tidhi lagu dulqaada maaye ha isdaaline samire war haddaad maqli jirteen farmaajo soo bax ku soo bixi maa maanta deniyow soo baxay maraysaa haye derbigaa lankadeeday war waad falantiina miyaynaan maqal dalka guushiisu waa deni dalka dalka horumarkiisu waa deni waar waxaa u jixinjixmayne waxaa la yidhi daruurahaa hilaaciyo dabla shiiday habeennimo dalfog bay ka muuqdaanwarbo madaxtooyada buntland cid darishada ka soo geli kadhaa ma jidhe eh. kudayo buntland kudayo eh. siday dowladeedu tahay <laughs> bashiirow saatan iyo haatan yo war bashiir warla'aana hayse ismadii puntland go'aanaan eh. madaxweyne deni ku farxinaa ka soo baxay waxayna dhaheen doorashada waa in sidii loo qaba jiray loo qabtaa maalinteediina lama dhaaf sii karo makri iyo iska dabawareeg iyo kursi iskudhejin iyo xukun jeclina puntland kama soconayso mucaaradkiina si degdeg degay u soo dhoweeyeen ciidamadii mucaaradku ayaguna waa soo dhoweeyeen wasiirka warfaafinta puntland oo loo malaynayo in madaxweynuhu ka dhex hadlayana wuxuu yidhi ismadu waxay ka mud yihiin shacabka puntland aragtidooda siyaasadeedna way ka hadli karaanin balse go'aanka siyaasiga iyagu ma lahoo hay-ado u samaysan baa jira war axmedow waxaa kalou yidhi wasiirku ismadu uma dhamma warkaas qayb mucaaradka la safatay ayaa hadashay wixii dhacana mas-uuliyadooda ayagaa qaadaya warwar ma haysiina war murtiyeedka ka soo baxay salaadiinta puntland waxaa saxaafadda u akhriyey suldaan sheikh cabdiqari qorane wuxuu una sheegay mustaqbalka buntland inaan shakhsi ku tagrifali karin warwar mahaytana deni weyba hanti sheegaasa inoo dibidan bahadoona dadku bershoon waliba leeyni imaaraadka baasiku weydiiyohay haddiusa helon dad badan ashal direwaleeri marka dadka gaaro ousa daacadan ayoo la akusiyoon waliba areena dhoof dhoof dhoof nooli kulante adhantaalin beesada dhaqsi noogu soo qaad noo soo qaad warmaday maxaafadii washington buu ka soo heesahayaa war kalemaanay war wasaare xamse cabdiar wadaadkaan hadli karin masaajida ka baxo miyuu ku celiyey waar ixtiraafkii somalilan maxaa ku dhejiyey warwaaqla waxa loo qoonsaday hadda waa s c war war mahaysiina dictor adna aadan dhakhtar waxay tidhi soomaaliya labadii bilood ee lasoo dhaaf waxaa ka dhacay saddex qarax marka waxay tidhi soomaaliya waxaan ugu baaqayaa amniga iyo kala dambaynta iyo nidaamka dowladnimada in somalilan ay ugu daydaan war aadna xogta qaraxyada yaa u soo ururiyey annagu waxaasoo qaraxa war ma hayne eh. ma falastiin bay ku soo dadhay war doctoraysidu runtii awyahaaslanki hadirsid imika dhegow aryaadhaha anigu adna aadan waxaan ogaay eh. iyadoo soo dhoway haysa nin suldaan sheegtoo hooley la yidhaah eh. waxayna hedhahaysa irir soomaaliaana la yidhaaha shimaal loo dambeeyey war hadda cabdullow markii qaatuma la aqoonsaday ayay tush tiri war saddex nacab miya aryaadhaha masayrka waxaa ugu xun midka siyaasadeed war wax laydinma sheegi karo waa falantiin anuu ra'iisul wasaarahan ka hadlayo tiyaatarka kula hadlay culummada soomaaliyeede wuxuu yidhi ra'iisul wasaaruhu dhacaya falastiin ma aqbali karno xamaas oo xaq udirir ah oo isdifaacaysa argagixisaana ma aqbali karno waxa keliya ee aan ku qanci karnaayna waxay tahay falastiin oo dowlad ah oo caasimadeedu qudus tahay iyo israa'iil oo caasimadeedu talaabiib tahay wax kastoo nala ka sheego iyo cid kastoo noo hanjabtana walaalaha falastiin waa garab taaganna war madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geellana wuxuu yidhi falastiin waa guulaysanaysaa dhiigga ka daadanayana mustaqbalka guul ayuu u horseedayaa hub kasta haddii la geeyana ayadaa adkaana imanaysaa marka haddaanna dad iyo ciidan ku deeqaynin hanti waxaan heli karna waa inaan siinaa ducadana waa inaan ku kaalmaynaa aan ku garab istaagnaa waar haddaa walaalnimo xeerinaysaan somalilan oo aqoonsi keliya u baahan maa ku taageertaan weydinka falastiin u boodaye war kale maanay war mahaysiin anigu waxaan la yaabay kooxdii alqaacido usaama binlaadin iyo ayman aldawaahiri ay kala dhinteen furaha waxay yidhaahdeen xamaas xaq ku diriri mayso ayaga iyo kuway dagaalamayaan waa isku mid sababtoo ah labadaba gaalaa taageerta hooye ee shabaabnaha alqaacidaan ka midnaha waa kuwa dhaheen waxay shacabka soomaaliyeed oy maalin dhoweed ceelasha biyaha ku laayeen u dhahayeen falastiin anugu aarayna war waxa muwaalihin iyo ceelasha biyaha ma yuhuudaan degan war miyaanad maqal khawaarijtu meel kastay joogtaba isku qaab weeye war ma waalantihiin maxali iyo kuwii dilay cismaan binu cafaan oo cibaadada ku sheega caqli laga sugaya war iyagaaba cuduroo dilkooda cibaada ah war cirka hoostiisa aadana ku nool iyagaa ugu shar badan soo lama dhihin war waxaad ka tagtay ciidda korkeeda waxa ku noolna inay ugu shar badan yihiin war wax kastoo shar badan ayagaa ka shar badan aryaadhaha samiday cabdullana waxa uu yidhi allow hanuugu ebteelayn ummadano isxaanfaalayn allow hanuugu ebteelayn ummadano isxaanfaalayn war kalemaanay war ma haysaane jenaraal sheegow haye wal hadhiyey waar ma loo ballaan baxay war warkaan ha ku soo boodin inayna dhagaystaa ma hargeysu iska dhiibay war jenaraal sheegow waa la xakumay dagaalka shabaab inoo af jaro lakuu kumay war waad falantiin waxna laynima sheegi karee jenaraal sheego waxaa lagu xakumay nin ou dilay iyo nin ou dhaawacay magtooda inuu bixiyo iyo waxaana la kala yidhaah sakariya maxamed cali oo gacantiisa ku dilay iyo cabdulaahi xuseen cabdulqaadir oo dhaawacay waxaa kanoo la xakumay horjoogyihii maleeshiyadii oo watay oo dil toogashaa lagu xakumay saddex iyo toban ka mida maleeshiyadiisiina waxaa lagu xakumay milix lix xabsi ciidana nin lagu sheegay maalgeliye inuu u ahayna saddex sanoo xabsi ciidanahaa lagu xakumay maxkamadda ciidamada cadaaladdeed anugu waxaan kula yaabanahay sheegow haddii lagu xakumo mag inuu bixiyo ninkuu amrahayse toogasho loogu xukumay koley hagobo arimaha dilma arnakaale wardadau horay u dilaya ninkan lagu xukumay war hadda hadduu sheego magta bixiyo eh. waa fasax miyaa eebkasaliin banaan degiya nagade waayahay janankii laysku haysta soo xidhanaya markaas war taas tuugtuug mee digreeta madawiinii hayti war kalamaanay war ma haysiina wasaaradda amnigu waxay sheegtay eh. shirkadaha iyo shakhsiyaadka hub ka haysta eh. waa inay soo diiwaangeliyaan hubkooda muddo toban iyo shan cishaa marka haddaba kalamaanay haddaad hub haysataan haddaba isdiiwaangeliye war hubka kalamaan wax la diiwaangeli kara waa ka fara badan yahay kuus oo hubaysanoo hiiraan u socda ayaa diyaaraddii waxay ka dejisay galmudug kadibna qolaa baabuur ku qaaday isagaiyo hubkiisiiyo waxay dhaheen buula burtaan ku geyhaynaa markaasay shabeellow iyo furuntii xabaddu ka socotay geeyeen waa shirqooltaas iyo qoladaas maxay ahaayeen war ma dagaalamay haye wartaas may shirqoolku hubaysan inoshu furunti lijay hagaan leeya war haddaan kala maanahay falkaas xadgudubka oo cabdikuus laga sameeyey ambiilaan ka qabnaa aryaadhaha nin iyo hubkii kalama heraanaa hore loo yiri war taliyihii macawisleyda cali jayte ma og buula burta u socda in mudug la geeyey warbosa laguma odhan hubaysan hogo ma cesho war kalamaanay warka waa iga qasdeenoo iga dhabjiseen cabdikuus markii furunta shabeellow la geeyey liibaan lugcadaa wuxuu u keenaa layidhi qadan shabaab ka cadharay ma macaan tahay markii la weydiiyena wuxuu yidhi ma qaraara mana macaana hadda waa kacaddahay saaxiibkan haddaad u gurmanaysiin war anigu waxaanubaa haddii cabdikuus shabeellow tegey inay khawaarij u dhammaatay eendiliskaatokaruwaysay meelahaska aatayfaday war nin qadan shabaab cuni lama aamini karee cabdikuus amau isqarxiya aryaadhaha war ma haysiina ciidanka aagga mudug ka dagaalamaya waxaa hogaamiha ayaa sargaal la yidhi eh. sargaal suulnuug la yidhaa oo bele ah sababtoo ah ciidanku waa jecel yahay shabaabna waa necab yihiin abwaan cali shan iyo tobanna wuxuu yidhi eh. saraakiisha soomaalidu hadday suulnuug oo kale naqa lahaayeen eh. qawaariij isma hayneen dalkaanyuna nabadow naqa lahaay warkalmaana war mahaysiina waxaa la yidhi toddobaadyada soo socda bur iyo biyaa loo kala baxayaa galmudug iyo hirshabeellena laysku hayn maayo haanay dadka dhammaayeen walha gobaday war dagaalka beelaha waxaa caddaatay in khawaariijtu ka dambayso sababtoo ah kii hirshabeelle markii ciidan la dhex oo la joojiyey oo labadii beelood xitaa xitaabka dhigis lagu sameeyey ayaa beel aan weligeed dagaalamin oo nabad lagu yaqaano oo beeraley ah oo degta tuulooyin hoos yimaada jawhar oo la kala yidhaahdo tuugaan raymaan dheere iyo gaashaanle xabad isku bilaabo qurtubta iska xageen hadda dhow somaraabi iyo xanan buure iyo matabaanna wixii ka dhacay waa maqlayseen bariga midug wixii ka dhacayna ma moogidiin hadda khawaarijta falkooda waxaan ku soo xasuustay hadalkii alxaaji sanatar muuse suudi oo ahaa dabaday ku walaaqow haayaan warwasiirka arrimaha gudaha munaafiqi wuxuu yidhi wejigii labaad ee dagaalka markii la geli rabay shabaab qabaa'ilaadkii ay soo dhex mareen beelbeelna waa iskugu direen markaa dagaalkooda waa iska dhaafaynaa miyuu ka wadaa aryaanaha shabaab qabiil ha soo dhex mareen ama siyaasi ha soo dhex mareen kollayba la daysa maaye waxaa la yidhi doofaarkii nin daabana weyn kadaaqa beerta waa dabaal daanyeerkii nin daabana weyn kadaqay beerta waa dabal fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqeynta wararka idaacadda kulmi magaalada muqdisho shariif cabdulle maxamed sheeke ayaa farsameynayay intaan barnaamijka mid lacinu ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo